سلموا على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كأني لما قعبحي المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم waa daraasayntii kitaabkeeni la magac baxay almuctaqadu asaxiixu alwaajibu cala kuli muslimin ictiqaaduh lidaaciya adictor cabdisalaam ibn berjas alcabdilkariimi raximah llah xalaqadan waa xalaqadii shan iyo tobnaad waa qabla alakhiir xalaqadii ama fadhigii u dambeeyey fadhigii ka horreeyey insha allah waxaan ka bilaabaynaa almuctaqad الصaxiixu fi karaamaati اlأwliyaa ahlu الsuna waاljamaaca ictiqaadkooda ku aadan waxay ka aaminsan yihiin awliyada allah tabaaraka wa tacaala mualifku raximah اllahu tabaaraka wa tacaala wuxuu yihi wayactaqidu ahlu الsunati waاljamaaca ma twatarat bih النصuص min wuquuci karaamaati اllahi tacaalى liwliyaa'ih ahlu الsuna waاljamaaca waxay aaminsan yihiin ma tawatarat bihi nusuusu waxa ay nusuustu oo loola jeedo qur'aanka iyo sunnadu waxa ay in badan soo guuriyeen turuq aada u fara badan iyo aayaad iyo axaadiidna ku yimid maysaa safxada toddobaatan iyo labo safxada toddobaatan iyo labo naam oo kamida min wuquuci karaamaati اllahi tacaala liwliyaa'ih karaamada allah tabaaraka wa awliyada allah tabaaraka wa tacaala uu alle uu siiyey awliyadiisa horta weliyaa la yidhaahdaa marka koobaad saan u ogaano yaa la dhahaa weli alwaliyu kullu mu'minin taqiy bilikhtisaar iyadoo kooban oo koobba ku jirta waa kullu mu'minin taqiy qof kasta oo mu'mina oo alla ka cabsada waa weli isagaana kuusii tacriifintoona tacriif aada u fiican oo aada u qiimo badan tacriif lwaliy weliyaa la yidhahdaa alwaliyu cindahum ay cinda ahli الsunati waاljamaca weli waxaa la yidhaahdaa man facala alma'muuraati الsharciya wاjtanaba ma jaءat الshariicaة bالnahyi canhu runtii tacriifkaa hoosta in laga xariiqo waa tacriif aada u fiican oo aada u wanaagsan koobanna kuuna kulminaya ujeedada laga leeyahay almagza wa faxw alkalaam kalaamka ujeedada loo leeyahay laga leeyahay man baa la dhahaa weligu facala alma'muuraati sharciyata sameeyey wixii ilaahay uu amray alma'muuraat wixii la amray ee sharciga loo nisbeeyey qur'aanka iyo sunnadu ay amreen oo ay ugu weyn tahay waajibaadka الصلاة الصوم الزكاة الxaj alwaajibaat ayaa kow ka ah waxyaalaha uu alla amray in la sameeyo tabaaraka wa tacaala horta waa midka sameeya halkaa waxaa kaaga baxay markiiba qofka aan samaynin waajibaadka alla amray weli lama dhihi karo mathalan niman tukanaynin weli ma noqon kara may ma noqon karo sababtuus u noqonayna waa maxay maba la imaaninba waajibaadka ilah lama imaan kayfa yakunu waliyan sidee buu marka weli alla u noqonayaa weli waa qofku jecel jecelya oo hadduu alla wax ka baryo ilahay ka aqbalayo tabaaraka wa tacaala weligu waxyaabuhu alla siiyo oo mucjizaad karaamaadka waxaa kamid a hadduu dhaho ilaahu roobkeen roobkii baa imaanaya soo ma ilaahay oo musiibadaa naga qaado hadduu dhaho ilaahay baa dad ka qaaday mathalan xataa haddii uu dhaarto oo u dhaho waxaan ku dhaaranayaa ilaahu inaad roobna siinayso ilaahay warkiisu maqlaya u baarinafalaya law aqsama cala allahi la abara hadduu ku dhaarto oo yidhaahdo ilaahayo waxaan ku dhaartay inaad roobna siinayso ilaahay waa u baarinafalayaa darajada uu joogo qofka asaga oo ilaahay agtiisa ka jooga tabaaraka wa tacaala laakiin waa qofkeebaa nidhi waa qofka la imaada ilaahay awaamirtiisa nin baa lagu yidhi maxaad u tukan leedahay markaasuu yihi wa qaaluu lii limaada lam tusalli waxay igu yidhaahdeen buu yidhi war maxaad u tukan leedahay walam yaclamuu anii usallii bimaka waxayna ka warqabin anu inaan maka kusoo tukada buu yidhi war sideed maka ugu soo tukataa wuxuu yidhi awliyadu waa oday jirjiroolo oo kale way isbedbedeshaayoo mar baalal bay yeelataayoo way duushaa saas daraaddeed masaajidadanay qofka ku tukada caadiga xaramka qofka laba ragcadood ku tukada boqol kun oo salaadood qof tukadu la muxuu yahay masaajid soomaaliya ku yaala tukan ma maxaad ka wadan labadaa ragcadoodba iyo afartaasaanu kusoo tukanaa annagu waana duullaa baabka iyaga lama galo baxur buxur baddaanu xullaayo baalal baanu yeelanaayo waanu buubnaayo badanada lama galo baabka iyaga lama galo buxur buxur way marka wa qaaluu lii limaada laa tusalli war maxaad u tukan ladahay walam yaclamuu anii usallii bimakkata waxayna ogeyn anigu inaan maka kusoo tukado mid baa marka xaramka yimid soo xajiyey weli waan kaa waayey bu yidhi xaramka oo dhan waan kaa raadiyo waan kaa waayibi mino ayaan tekado waan kaa waayibi meel kasta waan tago kaa waay dagaalkii beder baan ku jiray bu kuta kitaabka raxiiqulmakhtuumka inta magacyadooda ku yaallaayo magacaaga sheeg baa layidhi raxiiqulmaktuumka ya kutubta siyarka magacyadii beder ka qayb galay intay ku dhaawacantay iyo intay ku dhimatay waa la yaqaanaaye bal magacaaga sheeg magacee baa lagu dhihi jiray cimri dheerida maasha allah intaad beder ka qayb gashay hadda noosha fadli cajaa'iba wey saa daraaddeed bo aada waciid waxaa ku soo arooray qofka weli ilaahay gardaraysta oo la dagaalama ilaah buu la dagaalamay waxaan rabaa inaan caawa aan aada u fahmno shareecadeenna o dhan marka la aqriyo laisku soo duuduubo laba meelood bay ku soo aroortay qofka la dagaalama inuu alla dagaal kula jiro ka koobaad waa qofka riba cuna qofka riba cuna wuxuu usoo xaydxayti inuu alla la dagaalamo fadanuu bixarbin min allahi wa rasulih iclaan wey fadanuu waa aliclaan qofkaasi wuxuu iclaansaday inuu alla iyo rasuulkiisa uu dagaal kula jiro waa qofka ribada cuna qofka labaad waa qofka waliyun min wliyaa illahi la dagaalama kama fi lxadiidi اlqudsiy man caadaa lii waliya faqad aadantuhu bilxarb qofka weli aan leehay la dagaalama qofkaasi wuxuu iclaansadoon ana u sheegayaaba ala yidhi aadantuhu bimacnaa aclantuhu waxaan u cilaansanayaa aniguna ilaahay baa dhahaya inaan asaga dagaal kula jiro ayib halkaa maxaa soo baxaya muslimiinta iska ilaali soo ma waayo yaa yaa weli ilaahay ah adig maa taqaanaa qofka weliga ilaahay ah innaga waan suntanay un soo ma aha qolo qolo gooni un baan idhi cid dhimata iyo cid noolba waa weli waa weliyo intii kalena ummadda waan ku tumanay oo waan baabi'inay soo ma aha hebel waa weli waa nool yahay hebel waa weli wuu dhintay hebel waa weli wuu nool yahay waa la barakaysta hebel waa dhintay oo qabrigiisa la taafo ummaddii noolayda awe kuwa inay weliye yihiin yaa sheego yaa xaqiijinaya mathalan maba loo diidayo laakiin keliya shardi waa maxay waa inuu qofku waajibaadkii la imaado in lay fahmay baan umalaynaya ayib marka alwaliyu cindahu man facala lma'muuraati asharciya waa qofkii waajibaadka la imaada muxuu noqonayaa weli ilaahay tabaaraka wa tacaala oo miyaynaan maqan inuu nabiga sal slam man sala subxa fi jamaacatin aw man salla subxa fa huwa fi dimat illah qofka salaad subax tukada ilaahay xeradiisa iyo mooradiisuu ku jiraa ha isku tataabanin qof salaad subax soo tukada weliga qof salaad subax soo tukaday oo jamaaco weliba kusoo tegay kusoo tukaday waa waabay waa sun isku taaban innaga maogtihiin balaayadan aanu ka sheeganayno eana garanaynin meel ay nooga timid wax kale maaha qof salaad subax soo tukaday oo ilaahay u sujuuday oo xal oo dhan salaatulail u taagnaa oo xal oo dhan alle beryayey oo gacmo hor u taaganayey iyo adigoo salaadii subaxda tukanin xal oo dhanna umad xamanayay xal oo dhanna caleen iyo qaad iyo shaytaan cunayay oo adiga dhanba shaytaanku saaran yahay ayaa laga yaabaa inaad dhahdo waa ree hebel <laughs> halkaa un baa lagaa raacay isbitaal un baad ku jiray maanta hore ilmi iga xanuunsaday xaggee lagaga yimid mataqaani adu boqol cudur baa kugu dhacaya boqol walbahaar baa kugu dhacaya awliyada ilaahay farta ka qaad oo ummadda salaada ilaahay tukanaysa farta ka qaad soo ma waa muhiim qodobkaa keliya ma aha wاjtanaba ma jaءat ashariicatu bالnahyi canhu haddana ka fogaada waxa ay shareecadu reebtayna ka fogaada u fiirsada qofka weliga ah laba sharti baan sheegnay waa maxay inuu wixii la amrayna la imaado wixii laga reebayna kabaairta weliba bidaat kabaairta uu markaa u ka hadho kabaairta weliba saqaairta qof aan ku dhacayna ma jiro sooma kabaairta lafteeda waa laga yaabaa qofka bini aadamka inuu mar ku dhaco lakin uu ka toobad keeno qof ka nidaamooda u noqo sooma saas daraaddeed waa inuu kabaairtana ka fogaado iyo dembiyada waaweyn ee ilaahay lagaga fogaado tabaaraka wa tacaala qofka labadaa sharti lahoo weli baa tahay ogo ma aha weli baan oo duub baan soo xidhinoo dadka xoolahoodaan qaadanaya may dadku say ufahmeen welinimadu ma welinimadu aday ku anfacaysaa ma aha wax intii banaanka la keeno la yidhahdo lagu qaraabto oo dadka xoolahooda lagu cuno maaha may ee welinimadu aday ku anfacaysaa so saas ma culamaa lahay inaad weli tahay aday ku anfacaysaa adigay ku wanaagsan tahay adigay taacadeeda iyo wanaageeda kugu soo noqonaysaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala can lwliya ilahay awliyada muxuu ka yidhi intaan halkaa u gudbin maalin dhexdeeda waana idin sheegay kitaabka la tabaqaat lawliyaa waa kitaab dhan oo la akriso suufiyadu ay aada u ictimaadaan maxaa ku yaala khaiibu khataba alkhutba wa min karaamaatihi khaiib dhan oo ummad soo hor istaagay masaajidka khaalid bin walid oo kale oo min karaamaatihi waxaa ka mid a karaamada ka daahirtay ee ninka inuu weli ilaahay yahay lagu garanay waxaa ka mid a inuu khudbeeyey asagoo mudh iyo gacan oon waxba qabin mudh iyo gacan ah maro qabin dhar qabin waxba qabin say hooyadii ku dhashay asagoo ah inuu halkaa intuu istaagay in alxamdu lilah yidhi waa min karaamaatihi jib soo wax la yaab lama khatiib dhan oo qahawan oo mudhiya gacana say hooyadii ku dhashay oo haddana la aaminsan yahay waa min karaamaati soo layaab la mala culamaa lay waxyaab la waxaa jira wax hataa sharciga iska dahaya caqliga iyo mantiqa iyo caruurta yar yarkaa ay inkirayaan haddii la yihahdo nin maanta nin maanta noo khudbeynay wuu qaawanaa caruurta yarka waxay leeyiin see ku qaawanaa see kitaab intay arrintaa ugu taallo ay ummad u aamini awliyana ugu fasirayso cajiib ma sheekh ilahay caqliga noo socoliy ala ina awliyaa allahi laa khawfun aayadda qur-aanka fiiri allah wuxuu yihi tabaraka wa tacaala alaa imaqla baraaruga dhagahana fura qalbigana fura eh ina awliyaa allah awliyada allah la idiin sheegayo laa khawfun calayhim cinda mowtihim markay geeri kusoo xaadirto ay dhibanayaan cabsi dushooda ma ahaanin oo ma cabsadaan oo sidee baa laga wadaa ilahay aniga idinka bahayso hana sugo qofka markay geeridu ku timaad dadku waa labo horta qofka indhuhu kor u qaada indhuhu ruuxday raacaan qofka wanaagsani wixii ilaahay u diyaariyey buu kor ka arkaa cajiib jannada inta loo keenayaaba markaasu wuxuu ku tamaninayaa in durbe nafta laga qaado nafta in durbe laga qaaduu jeclaanayaa waana sida xadiidka صaxiixa ah bukhaari min xadiidi caaisha uu nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam man axaba liqاء allah axaba allahu liqaa'ahu qofka la kulanka alla jeclaada allana wuu jeclaadaa tafsiirkeeda waa ka marka qofki wuxuu arkayaa waxa loo diyaariyey oo janno ah oo barwaaqa ah oo ciina wixii loo diyaariyay buu arkayaa markaasuu dhahaa malaa'igtii nafta ka qaadaysa idadajiya ah idedejiya sida haweeneyda madaxa adag ee ninkeeda ku caasida ee naashisada ah ya ay maalin walba ay malaa'igtu u dhahdo noo soo fasax ninka hmm. waa ninka ahlu jannadaan ka hadlaya noo soo fasax waa dhibtay qaatalika allah qaatalak illah allah ku ciqaabe fa huwa dakilun cindak marti buu kugu yahaye noo soo fasax annagaa sugayne xataa marka naftu ka baxayso saa ah, soo soco waxaa aad u cajiiba ah wey markaasuu nabigu yidhi man axaba liqaaa allahi axaba allahu liqaa'ahu qofka la kulanka alla la jeclaada allana waa jecel yahay waman kariha liqaaa allah kariha allahu liqaa'ah qofka la kulanka alla necbaado oon jeclaysanina ilahay ma jeclo marka suu lkhaatima bay daliil u tahay qofku intuu indhaha kor u qaado inuu durbo soo celiyo kaanamaa wax uu dhibsado inuu arkayo markaasuu leeyahay ibaaqi yeela nafta ha iga qaadina lianna waxa sugayo cadaabo ciqaabu arkaya nacuudu billah waxa sugayo ciqaabu cadaabu arkaya markaasuu leeyahay maxay nafta igu haya maxaa yele gaalku jannadiis waa adduunyada kama fi saxiixayn min xadiid abi hurayra addunya sijnu lmu'mini wa jannat lkafir gaalka adduunyadii raaxadiisu xaggee waxa marka loo fiiriyo waxa sugaya adduunyada janno ah muminkana marka loo fiiriyo waxa sugaya aakharo he oo janno ah halkan maxay u tahay xabsi khamrada ha cabin gabdhaha ha fiirin zinada iska ilaali xabs o saa daraaddeed markay dhimanayaan laa khawfun calayhim cabsi dushooda ma ahani walaa hum yaxzanuun wixii ay ka tageen oo caruur iyo awlaad ana kama kama walwalaan naxnu awliyaaukum fi lxayaati dunya wafi laakhira walakum fiiha ma tashtahi anfusukum walakum fiiha ma taddacuun waa ku rabbi leh marka hadda lagu fasir wuxu i kuwii weeye aamanuu sifada koobaad waa maxay oo qofka mu'minka laga doonayo alimaanu billah alimaanu billah oo aan horay kusoo marno o dhan wa kanuu yattaquun waa taqwa allahi tabaaraka wa tacaala taqwa allahina maay maxay koobsanaysaa labadii qodob ah yani daacada oo lala imaado iyo xumaanta oo laga tago labadaa waxaa kulansatay maxay taqwa allah idan alimaanu billahi uma taqwa allahi tabaaraka jala wacala aliimaanu billahi walcamal الصaalix iyo taqwada ilahay hada huwa alwaliy oo haddii uu ku taabto khatar aada noqonayso marka mandarka guud waxba laguma eege e waxa taqwadu waa shay qalbiga fadhiista weeye amhiladu aad bay u fara badnaan lahayd waxaan kitaabka hadda idinku soo qaaday qofka jecele waa riyaad saalixiin qofka doonaya in uu ka dhergo baabkani ha akriyo fasalka loo yaqaano maxaa la yidhaahdaa uu sheekhu baabaystay baabu karaamaati alawliyaai wa fadlihim halkaa akriyo raa saalixiinka amhile cajaa'ib oo yaa badan ayuu ku keenayaa alimaamu nawowi raximahu llahu tabaaraka wa tacaala mualifku marka wuxuu yihi fabilimani wataqwa iimaanka iyo taqwada ayay takunu lwalaayatu welinimadu ahaataa welinimada laguu sheegayo iyo alla u dhowaanshaha ilaahay loo dhowaanayo tabaaraka wa tacaala waxay noqotaa aliimaanu walwalaaya xagee ka soo qaatay aladiina aamanuu wa kanuu yattaquun intaa haddii aanu garanay caawa isla garanay qof dhintayna weli waa noqon karaa qof noolla weli waa noqon karaa laakiin haddii qof dhintay ma la barakaysan karaa duco ma laga dalbi karaa ya culamaa ya mashaayikhi ayuha alculamaau ya milxa albaladi haddii la yidhaahdo ya ayuha alculamaau ya milxa albaladi maa yuslixu lmilxa ida almilxu fasad idinka dee culamadii dalkaa tihiin soo maha qof dhintay ma goormo ayaa la weydiisan wax la weydiisan karaa qof dhintay wax ma la weydiisan karaa ma la barakaysan karaa ii duco ma la dhihi karaa ma loo nadiri karaa oo sharti ma laga xidhan karaa xadhigyo iyo mataqaanaa qardhaase ma laga soo goosan karaa ciid iyo caro ma laga soo barakaysan karaa maya waxaasoo dhan caqiidadeenna kuma jirto keli a ah qofka ad wax weydiisanayso saddex shardi waa ku xidhan an yakuna xayan wa an yakuna xaadiran wa an yakuna qaadiran saddexdaa qabo aan ku celiyo an yakuna xayan waa inuu yahay qof nool qof dhintay marka xag u dhig wa an yakuna xaadiran waa inuu yahay qof jooga ama ku maqlaya oo iyadaa oo soomaaliya joogto telefoon u dirto oo iisoo ama qof mataqaana aada khayr ku tuumaysa ii duce saa inagu isdhaana soo wa an yakuna qaadiran waxaad weydiisanaysana waa inuu awoodo ma carruur buu bixin karaa hadduu nool yahay hadduu dhintay midnaba carruur buu bixin karaa ya ma caafimaad buu bixin karaa ma amni buu bixin karaa yaa bixin kara arrimaha waa shaqo ilaahay le allah bay gooni u tahay tabaaraka watacaala markayaan tawxiid ululuhiya haddaad soo fahamtay ku xidhantay tawxiid ululuhiya inaad soo fahamtay halkaa markaan marayno waxay dhahaan qolyaha aan walaalaha nahay suufiyada waxay dhahaan awliyadaa la diidanya wax hadda awliya diida ma yaa aragtan ya ma hadda inaan awliya diidana mesha ma ka muuqataa may awliyadu waa wax jira lakin man huwa waliy wey shh yaa weli ah adigaa weli noqon kara kaasaa weli noqon kara shuruud un ilaali ha ku xadgudbin muslimiinta qof dhintayna barakaha weydiisama qofka nool markaad wax ii qaba leedahayna waa inuu awoodo lacag boqol dollar iyo amaahi ma awoodaa ha waan kusiin kara sooma boqol dollar gaariga meel igu gee maanta gaarigaaga isii soo ma awoodo okay ii ducee soo ma awoodo waa la awooda waxaasoo nusuus baa loo hayaa marka yaan la isku qasin oo yaan laynku beer jilicsanin awliya la diidan yahay iyo awliya la taabtay iyo awliya qofkii dhintay oo awliye ahaa yay anfacaysaa ma aniga nool mise asaga asagay anfacaysaa hadduu weli ahaa asagay anfacaysaa oo janno ku gelayo oo ilaahay ugu naxariisanaya asagay anfacaysaa laakiin aniga nool aniga ima anfacayso marka in qodobkaa si fiican meel loo dhigaa oo aan dadka caqiidada laga hadlayninoo aan dadka xoolahoodana la baabi'inin falkaraamatu wuxuu yihi tacriifu lkaraamati haddaba karaamo maxaa la yidhaahdaa wlkaraamatu amru khaaliqu lilcaadati yujriihi llahu tacaala calaa yadi waliyin min wliyaa'ihi macuunatan lahu calaa amrin diiniyin aw dunyawiyin lakin laa tasilu karaamat lwaliyi ilaa mili mucjizaati alanbiyaai walmursaliin wuxuu yihi karaamada laguu sheegayo waa amrun khaaliqu lilcaada waa shay ayna dadku horay u aqoonin inay qofka ka daahirto shay yacni ayna dadku horay u aqoonin oo aan caado iyo dhaqan ay dadku aynan ulahayn inay qof dadka kamida ay ka muuqato oo ay ka daahirtaa karaamo la dhaha tusaalaha dhowraan ka bixin doonaa kitaabka uu keeni doonaa laakiin riyaad saalixiinkuna si fiican baad uga fahmi doontaan iyo haddii kutubta laga alifayba amrun khaaliqun lilcaada yujriihi llahu tacaala alla wuxuu ku socodsiya oo ka daahiriyaa calaa yadi waliyin weli ilaahay gacmihii ama yani e, tacbiir ljuzi wairaadat lkuli baa loola jeedaa soo yani weli oo min wliyaaihi awliyada alla kamid a ah, ayuu alla gacmihiisa ka daahiriya gacmo qasama macnaha waa maay isagu ka daahiriya a meesha culamadu dhaan tacbiir ljuzi wairaadat lkul macuunatan lahu calaa amrin diiniyin taas oo kaalmo ugu noqonaysa asaga calaa mrin diiniyin ama arin diinia aw dunyawiyin ama arin adduunye ah laakin hasan hase ahaatee arrintu arrinka lagu noqoya laa tasilu ma gaadho karaamat lwaliyi weliga karaamadiisa ma gaadho ilaa mithli mucjizaati alanbiyaai waalmursaliin mucjizooyinka ambiyada la siiyey karaamadu ma gaadho si kastaba sababtaa way isku darmanayaan hadday isku mid noqdaan haddee weligii baan u ekaanaya sooma aho nabi soo ma aha saas daraadeed si kasta oo weligan karaamo loo siiyo mucjize nabi la siiyey marna ma gaadhayso marka amhilada aan ka bixino marka nusuusteenan kusoo aroortay bacdu karaamaati lwliyaai liwliyaihi cafan bacdu karaamaati illahi liwliyaihi karaamaadka alle uu siiyey awliyada alle bal qayb kamida amhile iyo tusaale aan u qaadano wa min karaamaati اllahi liwliyaaihi waxaa kamida qisatu asxaabi اlkahfi tartiib ugu noqda suura اlkahf inahum fityat amanuu maxaa laga helay amanuu amanuu aliman billah inahum fityat amanuu birabbihim wazidnaahum huda waa dad ilahay doortay rabatna ala qulubihi rabatna rabatna maaa ku leeda an yafqahuuhu wa fi aadaani miya waqra samayn ayib aayaadka suurat lkahfi alla wuxuu noogu sheegaya tabaaraka wa tacaala saddexda wiilashaas ayaga ah in ay meel galeen saddex boqol iyo sagaal habeen iyo maalmoodna ay meel jiifeen yaa ilaalinayay alaysat haadihi karaama may la socotaa culama allah soo karaamo ilaahay siiye maha tabaaraka wa tacaala saddex boqol iyo sagaal habeen ayay meel jiifeen aydii la soco aygii la socdayna ilaalinaya weliba aygu indhihiisu saasay u furnaayeen waraabo kastoo u dhawaado inuu waardiye yahay baa loo u malaynaya markaasuu cararayay idan allah tabaaraka wa karaamada muxuu ka muujiyey asxaab lkaafi ayib wuxuu kaloo yihi wa qisatu maryam radia allahu tacaala canha cindama jaءaha almakhaadu ila jidci nakla gabadha maryamo la yidhahdo nebi ciise hooyadii ana karaamada way ka daahirtay goortay ku umushay geetimireed timireed salkii kadibna alla yidhi wahuzi ilayki bijidci nakla alla uu ku yidhi an tahuza bijidciha geedii inay salkeeda saa u gulgisho litatasaaqata calayhaa rutaban janiya waa kaa si ay iskaga soo dabadaadato tatasaaqat ya maxaa la yidhaha rutab timirta qaybahe noocyadeeda rutabka kamida ah rutaban janiyan gabadhan la yidhaahdo maryam oo umul ah geed weyn oo geed timireeda maxay ka qaban kartaa ya maxay ka tari kartaa geed weyn oo timira miyay gilgili kartaa maya inay asbaabta la timaadana waa la rabay saan qadar kusoo maray masdaan maalintaan qadarka soo marayna wabitaali ilaahay baa labadeeda gacmood ka muujiyey maxay maxay karaama oo ilaahay baa usoo daadiyey tabaaraka wa tacaala tantu ka horeysa baa jirta haddaad xusuusataan awaabta asaga ka hore wa wa risqu llahi laha saaba sheegayba iyo arsaaqadii allah uu gabadhaa siiyey radia allahu tacaala canha biwujuudi faakihati shitaai cindaha fi sayf wa faakihati sayfi fi shita kulligan waan garanaynaa qisatu maryam ali cimraan cimraan markuu dhintay maryamo hooyadeedna ay tiri inii nadartu liraxmaan inii nadartu ma fii baطni muxarara fataqabal minii inaka anta asamiicu alcaliim waxaan ilaahayow ballan kaaga qaadayaa ilmaha uurka ku ku jira inay adiga addoon kaaga dhigo muxararan ilaahu inaan adiga addoon kaaga dhigo oo baytulmaqdis uu ka shaqeeyo ee ilaahu wiil iga dhig maxaa yeelay gabadh iyo wiil isku mid ma aha wiilkaa ka xoog badan ka awood badan oo ragga dhex geli kara mixraamkana geli kara akhiiran suuratu ali cimraan siduu alle oga sheekeeyey subxaanahu jalla wacalaa mar alla markii ay gabadhi dhashay gabadhan maryamo alla dhale oo nabi ciise dhali doonta hooyadeedna way dhimatay agoon iyo raje yaa qaadaya baa la yidhi waana tii lagu qori tuurtay qorituurka muxuu usoo baxay zakariya oo walaasheed qabe zakariya oo habaryarteed qabe ama walaasheed labadu waa la dhahaa riwaayooyinka kadibna gabadhii allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku arsuqay in ay uu u yimaado ayadoo arsaaqada faakihati shitaa yacni qudaartii soo gu'i jirtay maxay qaboobaha oo ag taalla waqti sayf ah oo kulayla ah na qudaartu bara waa noocyo soo ma aanba laga helinba keligeed gabadhan bay ag yaalaan wa faakihati sayfi fi shitaa iyadana kadibna waa kii weydiiyey yaa maryamo anaa laki haada oo maryamoy qudaartan xaggay kaaga timid anaa laki ay kayfa laki xaggay kaaga ahaatay siday kugu timid annaa laki qaalat maxay tihi qaalat maxay tidhi huwa min cindi illaah qudaartan arkayso alle xaggiisay iga timaada taa maxay tahay macnaheedu soo karaamo ma waa karaamo ilaahay tabaar ka daahiriya labadeeda gacmood caado ma ahane tacriifkii muxuu ahaa wuxuu ahaa amrun khaaliqu lilcaada yajriihi llahu tacaala calaa yadi waliyin min awliyaai yani inta badan caado ma aha qudaartii maxaa inaga kasoo soo qaada soomaliya kasoo soo qaada maalan qudaarteenna halka inta laga heli xagga laga helay ml maxaa kamid a ma la ilooba qudaarti masinta waa laga helaayo waxaan rabaa hohob hmm? soo ma dhafaruur ya kulli soo qaad adiga haddaan intaan maanta qof inta ku xidhno xabsi gelino aan aragno asagoo alaabta dhex taalo ag taalo maxaan dhahaynaa adduunka waxaa lagama helo ee xaggey wax looga yimaada soo saas dhimayno waa amrun khaariq lilcaada waayo inta lagama helo waxan see gabadhan ama wiilkan xidhan ayay cuntaduna ugu timi so alla fahm ma ayib eh, qaala min cindi illah in allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab soo ma ila allah tabaaraka watacala wuxuu arzuqaa maxay xisaab la-aan buu arzuqaa qofkuu doono halkaa laftiisa yaa ka faa'idaystay zakariya ka faa'idaystay oon weligii ilma u dhalanin oo adigaba ilahay ma lagaa xigaa bu yihi maad ilaahay beridin hunaalika dacaa zakariya rabba laakiin farqiga inaga iyo asaga noo dhexeeya eeg markaan aa xaajo iyo dan leenahay sheekhow ii ducee aan leenahay ilmaha sidan iga noqday islaanti igu madax adkaatay aan leenahay ya waxaa lagaa doonaya inaad istaagto si ducadada loo aqbalo mexraamka inaad istaagto salaatulada usoo kacdo laakiin adoo meel iska fadhiyo fadhi ku durayo sheekhow ii duce ma soconayso ducadaa sax ma hunaalika dacaa zakariya raba qaala rabbi hablii min ladunka duriyata طayiba inaka samiicu ducaa fanaadat lmalaa'ikatu wa huwa qaa'imu muxuu samaynayey kaana yusali yusali fi lmicraab qisadana waa qisatu maryam ayib wa qisatu asafa katibi sulayman yani ninkii sulaymaan kaatibka u ahaa Eh, waa ninkii waxaa la yidhi keenay carshiga nabi sulayman soo qisadiisii ma garanaysaan maca balqiis saba qawmu saba hudhudku uu warbixinta keenay habeenkan u anigii muujinayay ee lahaa dacwada uu gartay hudhud iyo kulanka iyo wadajirka ay gura ay garatay quraanjo baan garan lanahay quraanjo ah, way garatay yaa ayuha namlu dkuluu masaakinakum laa yaxtimanakum sulaymaan way garatay hudhudna wuxuu yihi waxaan soo arkay maxay qoraacd qora caabudayso tawxiidka ayuu la u dagaalamayay tawxiidka ayuu dooni dadka u sheego marka alamru bilmacruuf wanahyi can lmunkar waxaa u istaagay hudhud oo khuraafo la dagaalamay wada jirka iyo wada socodkana maxaa la yidhahda ii keen maay quraanjo ayaa kahadanayna inagana xaalkeena waan arkayna waatan hore usoo mithaaliyey markii carshigii loo keenay markay eh, yuu yii yaa ii keeni karaa carshigii balqiis intayna meesha soo istaagin qaala cifriitu min aljini ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaami intayna imaan anigaa keenaya waa daahdaa la adeer <laughs> taasi daahitaan baa ku jira maya qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab asafaa lijri ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk il intaynan libiqsanin anaa halkaa soo dhigaya mucjizo ma ahayd karaamo la siiyey soo ma ahayn karaamo la siiye wey qabla an yartadda ilayka tarfuk waana kii keenay ahaakadaa carshuk balqiis qaala kaanahu hu wuu egyahay tiri leanna ma sawiramayso safarkay intaa soo socotay oo intaasoo masaafo ay yaman ilaa inta ay soo socotay in carshigeedii oy kaga soo tagtay carshigeedii inay u timid carshiga oo yaalla way qaadan kari weyday wuuna u egyaho waa asagii marka beenna way iska ilaalisay mana diidin mana inkarona jiri wuu u egya kaanahu hu waa moodaa kaanahu hu ay kaanahu huwa wa uutiina alcilm wa qisat rajul ladi amaatahu allahu miata caamin uma bacatha suurat lbaqara aw kaladi mara calaa qaryatin wahiy khaawiyaة عlى curuushiha qaal ana yuxyi hadihi اllah baعda mowtiha faamaatahu اllah miata caami haye uma bacaa qaryadan wuu yaqaanay markaasuu yihi qaryadan baaba'dee dhimatay yaa ilaahay awood ma u leehay inuu dib usoo nooleeyo waa la tusaya marka awood ah dameer buu watay cabitaan iyo cunto u saaraa qur-aanku alla nooga sheekay suuraة اlbaqara faamaatahu اllah miata caam boqol sano ayuu alla meeshaa dhigay amaata amaata caamilaye uma bacaa kadibna wuu soo nooleeyey boqol sano kadib qaala kam labith qaala labithu yawman aw bacda yawm culamadu waxay dhaheen goorti uu saa noqonayo casar bay ahayd marka wuxuu ku shikeeyey warma intay qoraxdu dhacday mar labaad soo baxday mise weliba ma dhicinba yawmun aw bacda yawm wahaakada dunya adduunyadaad arkaysaana waa nooca sidii nabi nuux la yidhi adduunyada bal ka waran waa guri laba albaabla buu yihi mid aad ka soo gashay iyo mid aad ka baxday miata caam kadibna qisadii dee qur-aanka waa kii nooga sheekey uma bacathu miat qaala kam labista qaala labistu yawma aw bacda yawm qaala bal labista miata caam fandur ilaa طacaamika wa sharaabika lam yatasana weli ma doorsoomin shaahi hadduu ahaa shaahan oo kale sidan oo kale u kuliya boqol sano lam yatasana wandur ilaa ximaarika fiiri dameerkaagii walinajcalaka aayata linnaas wandur ila alcidaam asagoo arkaya ayaa intii lafiin la kele kayfa nunshizuhaa kayfa eesh nunshiruhaa aw nunshizuhaa qiraa'o kale kayfa nunshizuha uma naksuha laxba ayib waxaa kaloo kamida ah qisatu jurayj raahib ninkii reer banu israa'iil ee caabidka ahaa ninkani qisadiisoo kooban waxay ahayd in caabid oo alla ka baqabla hooye uu baari u yaho jecel yahayna wuu lahaa meel buu marka ilaahay ku caabudi jiray tabaaraka jala wacaala hooyadii baa u timid isagoo tukanaya sunn salaad sunna jurayjow wuxuu is yihi hooyadaa baad maqashaa mise mise hadda iska watay waa meesha culimmadu dhahaan law kana jurayju faqiihan hadduu juraj caabid buu ahaye faqiih noqon lahaa salaadda intuu ka baxo ayuu hooyadii ateeci lahaa maxaa yeelay qaacidada islaamka iyo qawaacidda usuuliga ah waxaa muqarar ku ah hadday waajib iyo sunno isku isu imaadaan yuqadamu lwaajib waajibkaa la hormariya salaad sunna iyo hooyadaa kee waajiba hadda in hooyadaa la maqlo salaada inaad ka baxdaa marka ah, salaada inaad ka baxdaa tamaam saddex jeer markay u timid oo intaba salaada wata bay habaartay hooyada habaarkeeda iyo aabba waa macquul ducaaun lahu ducaau calay waxay tiri ilaah wiilkayga ha dilin ilaa gabdhaha xunxun ee jirkooda iibsa iibiya ilaa aada wejigooda ka tusto waxaa la ku habaar lahayd inuu ku dhaco xataa inuu ku dhici lahaa gabarh baa magaalada joogtay laga yaqaano sida jurayj loo yaqaano inuu yahay nin caabida ayaa jirtay gabarh kaleo iyadana reer magaala warkii markay maqashay waxay tiri bar ninkan juraj laleeyahay bal ha laygu faatixeeyo aniga tareenka ka tuuraya isagoo tukanayay u timid way hor istaagtay adduun isa soo maris issoo qurxis waa taqaanaan gabdhuhu markay isqurxinayaan waxay isbaryaane dan kama gelin ma dhagax baa hortaagan ma bini aadan baa hortaagan waana qofka cafiifka ah ee dhowrsoon waxa ilahay ka doonaya tabaaraka wa tacaala sida qisada nabi yuusuf soo ma garaysa wغلqت الأbواب وqاla hayta laka qala macaad الlah inahu rabي axsana mathwaay nin reer baadiyo ari la jooga un bay u tagtay war ma i rabtaa maydaba ka daabi ma i rabtaa maxay tahay sidii bu zina ugu dhacay way ureysatay na yaa ku ureeyey yaa kale juraj juraj magaaladii oo dhan markay timid baa intay timid baa gurigii laga jejebiyey markaasaa la garaacay markuu ilmihii dhashu yidhi bal ii keena ilmahan la iu garaacayo waa loo keenay waxaa la yidhi intuu candhuuftiisa sa u qaaday oo sa u mariyey oo ciidda sa u saaray ayuu halkaa xudunta ah wa fii qira'a xundhurna way jirtaa la socdaya fi xundura fi xundhur okay ayuu halkaa ka saaray markaasuu yaa gulaam man abuuka war wiil yahu yaa ku dhalay markaasu abi arraaci aabahay waa ninka ariga la joogay warmalafe culmaa lahay aabbahay waa ninkii ariga la joogay ninkii baa la raalli aho sabeen baa kugu xidh cumaamad dusha ka saar ya guriga baa lagu dhisi dahab baa laga dhi war sidiisuu na soo celiye dhoobadiisuu na soo celiyey ninkaasi macaada ilmo yaroo xala dhash inuu hadlo ma wax la yaqaanaba laakiin allah tabaaraka watacaala markuu doonay inuu jurayj ka muujiyo karaamo muxuu ilaahay u sahlay inuu hee inuu ka hadalsiiye maxay ilmaha yarka inuu ka hadalsiiyo aan ku khatimayaa maalan hooyo ayaa maalin ilmo yar bay naaska siinaysa nin aada u qurux badan oo fardo faras kooraysan wata oo si fiican u sharcan baa soo agmaray markaasay tiri ilaahayo wiilkayga ninkaasoo kale iga dhig boqorka ahe quruxda badan khatarta intuu naaska afka kasii daayo fiiriyo ilah haga dhigan rabbi ow kaasoo kale haga dhigan dhigin way la yaabtay islaan la garaacayo addoono baa so lasoo agmariyay ilaahu wiilkayga kaasuka layga dhig qofkaas madluumka ahe dulmiga lagu garaacayo ha ka dhigin bay tiri ilahu iga dhig bu ilmo yaroo dhashay inuu hadlo wax la yaqaano ma aha laakiin allahu tabaaraka watacaala qofka uu doono ee weliga ah muxuu ka muujiyaa maxay karaamo ayuu gacmiis ka muujiyaa laakin laabudda an yakuna taqiyan wa an yakuna maxaa la yidhahdaa qof mataqaanaa waajibaadkana la yimid muxaramaadkana ka tegay hada wabilahi tawfiiq halka ayaanu qeybta hore ku joojinaynaa wasali allahuma waslama wbaaraka cala muxamadi wala alihi wasaxaabatihi ajmaciin